nin saalix oo ahaa nin geeriyooday qabrigiisii baa la weynay saas macrifatu annahu in la garto annahu maaso qabru rajulin nin qabrigii inuu waxaa kaloo soo faa'iidaysanay laadka salafka ilaada nin saalixa qabrigii inuu ah boorka oo kaalmayn الثامنة مسألة النحوي أنه لكن اسم صاحب القبر منك القبر كثرة حراسة منك كثرة ملك السوي والدفء والدفء والدفء وذكر معنى التسوية ليكتب المسألة magacaabiddaasi macnaheeda magacaabiddaasi laabto lagu magacaabay macnaha garanaysa ninka qabrigiisa inuu masiisu laabto ah macnaha iyo sababka iyo macnaha sababku ka wadaa sababka keenay in madaxa loo bixiyo maduaasa waxaa loogu bixiyey liannahu kaana yamusu tawbiqa lilxujjaaj saas macnaha camalkiisii iyo shaqadii qabanteeda ee ixsaanka ahi yaa magacaa looga soo dhambalay macna tasmiya sabti masalada xigaran waxa weeye lacnatu min qubuur haweenka qubuurta ziyaaradooda badiya oo la lacnado id muusan odhanin zaa qubuur muusan odhanin waxaad moodaa madhabka sheknaasidunya albaniga ay marayaan taqriiban inuu ku dhow yahayo yani diyaarad oo la badiyo ayaan la diideen oo haweenka loo diiday laakiin diyaarada looma diidana duwaanaad lafdigaasuu maray iyadoo lafdigu kitaabka ku yaalay saa ma ahay lafdiga kitaabka ku yaalla wuxuu ahaa zaa-ilaat lqubuur oo waa lafdiga adani xadiiska qaarkood baa sujuud ku xukminay macna alcaashiratu masalada tobnaad waxa weye lacnatu man asrajaha qubuurta dhexeeda xirgii sida oo yani waxa wey faynuuso iyo ilayk geysaay oo la lacnado isagana saasayay waxaa ku jira horta qubuurta oo guluwi lagu sameeyo lagu xasiidbo waa la duldego cibaado lala aado waxaa intaa dheer siraajka iyo faynuuska iyo gaadka isticmaalaysa iyo yani shibaalka meesha ku baxaya iyo waa xoolow maal maal dayacan oo meel faa-ida la-aana ku baxay idaacat lmaalna xoolo la dayacay iyadana waa maal baabu maa jaaa fi xinaayati lmustafa sal alay slam wuxuu baab u yahay maa jaaa wuxuu yimid fii xinaayati lmustafa sal alay slam nabiga ilaalintii uu ilaaliyey zinaada tawxiid tawxiidka dhinaciisa wasabdihi iyo nabiga awlidiis uu awday kulla fariidin sid walba oo yuusilu dadka gaadhsiinaya ila shirki gaalnimo halkana wuxuu baab u yahay siduu nebigu waagi adag u saaray towxiidka iyo dhinaciisa soolaha towxiidka macnaha soolaha towxiidka iyo eriyada ka oo dhan ayuu nebigu ilaalo adag saaray ilaaladaa keliya weliba laguma dayine haddana sid walba oo dadka shirki gaadhsiin karuu ka xiray nebigu sal l ly sl uu ka kufulay saas maana oo la qufulay iyo dhulkii duleeskiisa ahaa iyo saaxadii ka agdhaweyd oo kalo haddana waa bishaaray saasuu macna ka dhigay macnaha waxa weye tawxiidkii waa waxaa laga dhigaya sidii wax inta dardi weyn lagu wareejiyey albaabada loo sameeyey albaabadii la qufulay shirkigaa laga xidhaya shirkigaa dadka laga xidhaya haddana wax alla wixii eryadaa ka agdhawaa xayndaab kore inta loo sameeyey ayaa waardi haddana la saaray waardi adag baa la saaray macna shartay macnaha siduu nabigu uga dadaalay salawatulli wasalaamu caleyh ummadda inaysan shirki ku dhicin tawxiidkuna u ilaarsanaado oo uusan tawxiidku ka khaldanin oo ka barxanin dadaalku nabigu ku bixiyey salawatulli waslamu aleyh intaas kaalme baabu maa shay baabu yahay jaa arooray oo adilla ah bi xinaayati lmustafa nabigu sal alay slam siduu u ilaaliyey jinaaba tawxiidka tawxiidka dhinaciisa jinaabku jaanib wey macana tawxiidka dhinaciisa iyo darabkiisa dhexdiisa intaan la jaanibna diinkiisii buu ilaaliye wasadii iyo nabiga xiritaankiisa wixii ku soo arooray wa kulla ariiqin jid walba xiday oo awday jidkaasoo yuusilu gaadsiin kara dadka ila shirki gaalnimo gaadsiin wa qowli llaahi tacaala ilaahay oo dhahdiisuu yahay uu yidhi laqad jaa'akum waxaa idin yimid rasuulun rasuul baa idin yimid min anfusikum oo lafihiina ka ahaaday lafihiina ka ahaaday macnaha ama waa carab oo waa carabi oo carab baa marka lala hadlay dhalashadiisii iyo awowdii iyo isirkii iyo kulli aada noloshiisii ama min anfusikum min jinsikum idinka jinsigiina oho bashar ah malaa'igna ma ah jinnina ma ah wax kalena kama samaysna min anfusikum ummadoo dhan bay markaa noqonaysa waa bashar idinko kale casiizun rasuulkaasu ay ku adag tahay caleyhi dushiisa maa caristum ay canatakum dhiskiinaa ku adag wixii idin dhibaya rasuulkaasi waa ku adag tahayo arrin macnaha u fudud ma ah xariisun rasuulkaasu dadaalaya calaykum dushiina hanuunkiina iyo wixii faa-iida adduunya maslaxa idinku jirtay mid aaqaro ayuu idinkula dadaalaya rasuulkaasoo bilmu'miniina mu'miniinta ra-uufun midkii u turis badan ah raxiimun oo u naxariis badan fain tawallow hadday jeedsadaan marka faqul waxaad tidhahdaa nebiga xaskii kaa figay allahu alla allah igu filan laa ilaaha xaq lagu caabudina ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi dushiisaan tawakaltu sala saartay oo ku kalsoon oo ku xidhna wa huwa isagu rabu lcarshi carshiga rabbigii carshigii alcadiimi ee weynanka badnaa alihii rabbiga u ayadda wuxuu ilaahi subxaana watacaala ku muujinaya nabigeenu salawatulli wasalaamu calayhi iyo soo diridii gallada weyneed ilaahi subxaana watacaala inoogu galay arrintaa iyada ah ayaa lagu muujinaya horta waa rasuul ilahi idiin soo diray idinkuuna idinka waa bashar idinkoo kale hadduu diinkii kale ahaan lahaa maba aynaan isfahaneyn sa saddexaad waxaa laba jeed dhib ah ee aada ku dhibaatoonaysaan uu idinla nacayo uma fududa oo uma sahlanaa wax idin dhibaya uma sahlana nabiga salawatullah wasalama waa ku adagta wax lan idin dhibay macnaheedu waxa weeye diintu la yimi waa diin sahlan oo fudud saa daraadeed nabigu sal ly slam waa kii ohan jiray ina diina yusrun diinku waa fudud ah ta kale waa kii xadiiskii kusoo arooray yani nabiga sal alay slam lama doorgelin laba arimood ila ktaara aysarahumaa labadooda midda fudud buu nabigu dooran jiray sal alay slam haddii laba arimood la doorgeliyo maa lam takun isman haddayna dembi ahay hadday dembi tahay nabigu sal alay slam kaana min abcadi innaasi minha dadka ugu fogay ka durugsan buu ah laakiin haddayna dembi ahayn laba arimood kolba kii ummadda u fudud buu nabigu u doori jiray salawatullah waslamu caleyh marka yani wax alla wuxuu idin dhibaya nabiga sal alay slam waa ku adag kow dushiinuu ku dadaalay oo wax alla wixii awooddiisa geed dheer iyo geed gaaba wuxuu u fuulaya wixii maslaxadiini iyo dantiini iyo manfacadiini aakhariya adduunba ayuu ku dadaalaya nabigu salawatulli waslamu caleyh mu'miniinta waa kii isfurud badan oo u naxariis badan ilahay labadaas nabood buu ku tilmaamay mu'miniintu u turi oo wixii dhibayuu uga turi oo wixii teesinayu ugu turi wuuna u naxariis badan yaho wixii masaalixdooda iyo danahooda inuu ka shaqeeyo aada nabigu salawatuli wasalam aleh isugu taxalusin haddii marka intaa markaad ku tidhaahdo ay kaa jeedsadaan hadalkaas kadib hadday jeedsadaan oo qaadan waayaan waxaad tidhahdaa ilahay baa igu filan waxba idinkama baahno waxbana la idinku maayo mid xaq lagu cabdo ma jiro alla mooyaane subxaana watacaala isagaan kala saartay oo arrinteeda u dhigto ku kalsoona waana carshiga weyn ee makhluuqaadka ilahay ugu weyn isagaa rabbi u ah carshigii weynan ka badnaa saas ku nabiga salawatuli waslamu caleyh cabsigu markaas waa acdamu makhluuqaati cala ilaaq intuu ilahay abuuray subxaana watacala buu ugu weynay makhluuqaadkuna ugu sareeyaa ilahay ubaa ka sareeya subxaana watacaala saas man makhluuq ka sareeyaay ma uu jiro waana midka qur-aanka kusoo arooray ilahi subxana watacaala inuu ku ekaaday oo ka saramaray saasaa qur-aanka kusugiya sunada nabigeena salawatulli waslamu caleyh yani kursigaa soo raaca kursigaa isagana makhluuqaadka ugu weyn ilahi subxaana watacaala kursigiisa uu sheegay marka qaabka u yaallaan la garan mayo qaabka ilahi subxaana watacaala uga xikaabay ee uga saramarayna garan mayno laakiin saa inaan u rumayno intaasaa tabarkeena intaasaana waajibin waa macana aayadda marka waxaa loo keenay nabigu sal alay slam maadaama uu yahay wax alla wixii idin dhibaya maadaama ay dhibayso oo ay ku adag tahay wixii idin dhibaya dadaalna uu ugu jiro wax alla wixiisaa idin iyo dinihiina inuu ka shaqeeyo idin turis badan idin naxariis badan waxay keenaysaa inuu nabigu sal alay wasalam tawxiidka oo diinta ra'samaalkeedii asaaskeedii ah muslimiintana mabda-a ugu weyni ay haystaan ah inuu nabigu sal alay waslam u ilaaliyo waxa weeyaan waa shaygii ugu weynaayo ummadaba nabiga salawatulli waslamu aleyh loogu soo gudiyey halkaasaa macnaa laga delisanaya uu sheekhu u keensaday wa ficli nabigu sal alay wasalam wax uu ummadda uga ma xataa sida uu leeyahay abu dar shimbir xataa hawada marayana ha ahaatee wuxuusa nabigu wax nooga sheegi maba jiraba salawatulai waslamu aley waxba kama tegin wax alla wixii inoo dhaweyn lahaa waa inoo sheegay wixii naar inaga fogeyn lahaana waa inoo sheegay nabigu salawatulai waslamu aleyh waxba kama tegin diinta macna can abi hurayrata radi allahu canhu qaal abu hureyre waxaa laga wadinaya inuu yihi qaala rasul lah sal l sl nabigu wuxuu yihi laa tajcaluu ha ka dhigina buyuutakum guryihiina qabra qubuuran xabaalaha ka dhigina war guryihiina xabaalaha ka dhigina walaa tajcaluna ka dhigina qabri qabrigayana ciidan mid aad kusoo noqnoqotaan wa salluu calaya igu salliya meel alla meeshaad joogtaanba igu salliya maxaaye fa ina salaatakum salligiina iyo ducadiina aad ducaynaysaan ayaa tabluquni isoo gaadaysa xaytu kuntu meel alla meeshaan ahay rawaaxa wariye xadiidka abu daauud biisnaadin buu xasanin oo wanaagsan ruwaatuhu xadiidka ruwaadiisuna iqaatu waa raggi ugu wanaagsansan yahay xadiidku sanad ahaan marka yidhahdo waa xasan sanadkan laakiin wuxuu leeyahay shawaahid fara badan oo saxiifan lishawaahidi saxiix wuxuu ku noqonaya shawaahid fara badan axaadiis kalo badan oo umarkaasi kacaysan waa xadiis saxiixa marka wuxuu nabigu leeyahy sal alay wasalam guryihiina qubuuraha ka dhigaa laba macnoba waa laga wadaa macno waa mide guryihiina xabaalaha ka dhigina guryihii nafsidii xabaalaha oo kale ha ka dhigina asuusigal oo xabaalaha maxaa maay maxay xabaalada lagu yaqaanaa oo guryaha loo dudaya xabaalaha waxaa lagu yaqaanaa inaan lagu tukani oo salaad lala aadin guryihiina marka salaada yani waxa weya salaada ha seejinina oo salaadiina guryaha ha ka qadinina sida xabaalaha oo kale xabaalaha lagu yaqaana in salaada lagala xarday oo salaada laga qadiyo oo salaad lala aadiyo guryaha saasoo kale haka dhiga saasi waa macna oo saxaabada waxay yaqaaneen oo agtooda caan ka ahay qabriga inaan salaad lala tegin guryihiibaa marka lagu shabo waxa la guryaha saasoo kala ka dhigina maxaa la rabaa marka in guryaha salaada sunada lagu tukado saas sida riwaayadka qaarkood ay cadaynayaan guryihiina salaada qaar ku tukada khaasatan salaada sunaha guryahay ku fadli badan tahay markii laga reebo salaado dhowr ah sida salaada taraawiixdo kale jamaacada masaajidka jamacaday ku fadli badan tahay guriga saasa kaga fudibaado salaada istisqaha roobtooda oo kale banaanka ku fudibaado salaada kusuufka oo kale masaajidka ku fudibaado ilaa akiri salaado noocaas mooya laakiin salaadaha sunaha intooda badan guryaha ku fadibaadatay macana xataa masaajidka nabiga sal ala slam iyo masaajidka xaramka guryaha in lagu kaga fadibaadatay saas marka taasi waa macno oo qubuurtii masaajid maxaa jira guryihii salaada wax ka siiya oo xabaalo oo kale ha ka dhigina macnaha labaadi waxa weye guryihiina cabaaraha ka dhigin oo dadka ha ku aasina gurigii waa guri la degan yahay xabaalaha ka dhigina dadka lagu aaso dadka dhintay qubuur bay leeyihiin meel loogu talagalay meesha logu talagalay kusoo aasa laakiin guryaha dhexeed ha ku aasin maxaa yeelay dhibaato badan baa ku jirto ruuxii degenaashaha lala degan yahay qayladaa lagu dulqay inuu ku dhibaatsado waa labaad gurigii waa boos oo dadkii dhaxalka lahaabaa ku intifaaci lahaa iyadana intifaacooda inuu isteyjiyaa laga yaaba tan saddexaad weeyaan qubuurta muslimiinta ay ku jiraan ee lagu wada jiro dadka dulmahaye dadka siyaaranaya ducada ay u ducaynayaana uu ka qari oo meel gooniyo guribaa lagu abuur lagu maana waxa weye lagu qufulay intaasoo dhanba waa lagudigeen labadaa macnana xadiiku waa kuseemaan marka ujeeddada laakiin xadiidka uu sheeku ka leeyahay waa midda horo qubuurta inaan salaadba lala tegin oon salaad lala aadin arrinkaasi caam buu ka aha saxaabada nabiga sal ly aslam dhexdooda maana saas waa macnaha koowaad xadiis baa idin nabigu sal lay slam wuxuu yihi qabrigayga ha ka dhigina ciid haka dhiganina ciidda waxaa la yidhahdaa shay la caadayso oo lagu soo noqnoqdo ama isagu soo noqnoqda caadayso macnaa waxa weyaan ama bishii mar ama toddobaadkii mar ama sanadkii mar ciid baa la yidhahda laysugu yimaado shay noocaasoo kale ahoo aada si joogto ah aad ugu soo maallaabataan qabrigeega ka dhiganina bay maxaa la doonayaa haddaad bil masalan madiine aad iska tagto masaajidka nebiga booqato salawatu wasalaamu aleyh soo salaan dhib soo salaan laakiin qabriga nabiga sal alay slam in aad u saasaa la didaya macana oo ciid oo kale haka dhigana shay aad kusoo laalaabataan oo qabriga nabiga sal alay slam saasoo hakasaasoo kale qalbigeyga haka ha yeelina ayuu nabigu yuri salawatulli waslamu aleyh waxba qabriga ha imaanina way macana waxba qabriga inaad timaadaan looma baahna inaad kusoo laalaabataanna looma baahna mid sanawia ah inaad ka dhigataan sanadkiiba hal mar wuxuu tagana nooma baran mid todobaadana ah inaad ka dhigataan nooma baran mid maalin walba ana nooma baran saasma saasuu nabigu rabaya salawatulli waslamu aley ayib seen marka nebiga kuula safriidnaw qabrigii ha ah, imaanin oo ka jooga oo ha kusoo noqnoqonin haddaad tiri seen kuugu nimaada waay wasalluu calaya faina salaatakum tablugunii xayu kuntum xayu kuntum meel alla meeshaad joogtaanba igu soo salliya salliga aada igu soo liinaysaan baa isoo gaarayba nabigu salawatullah waslamu caleyh saa daraadeed ba yani ninkii laodhan jiray zaynulcaabidiin ibnulxasan ibn cali ibn abi aalib raggii aalubeyka raggii ugu fadli badnaa wakaba faqiih bu ahaa aada u cilmi badan taqwo iyo cibaadana lagu yaqaan ayaa maalin maalmaha kamid wuxuu arkay nin sahal la yidhaahdo oo qabrigii nabiga salawatullah wasalaamu caleyh aaday markaasuu yii ninkeeno kaale la cashay ma rabin la cashan markaasaa wuxuu ku yidhi masaajidkii adoo galay baan ku arkahayey maxaad ka doontay markaasaa wuxuu ku yidhi yani waxaa ujeedaa qabriga nabiga sal ala sla maxaad ka doontay buu ku yidhi markaasaa wuxuu ku yidhi yani waan soo salaamay nabigaan soo salaamay markaasaa xadiiskan buu usheegay wuxuu ku yihi nabiga sal lay slam wuxuu yihi laa tattakhiduu qabrii ciidan walaa tattakhiduu buyuutakum maqaabira qabriga nabiga sal lay wasalam adigiyo ka ondolos jooga ondolos macnaa waxa wey waa isbayn iyo bortatiif iyo dhulkaa dhulkii macnaa la ohan jiray yani waxa weyaan yani dhulkii laodhan jiray ardu ondre muslimiintu lahaan jireen laga qaatay dhulkaa ninka dhulkaa jooga iyo adigoo madiine jooga nabiga salawatulli wasalaamu aleyh hadalkiis hadalkiina waa u siman yahay meeshaad joogtaba nabiga kusoo salli buu salawatulli wasalaamu caleyh waxba qabrigiisa usi u dhowanayo ha aadida macana saas marka meel alla meelaad joogtaba markaad nabiga ku sallido salaamka iyo salaada iyo ducadaadaas waa loo geyno waa la gaadhsiy oo taloo see loo gaadh ku gaadhay matelefoon baa nabiga u rakiban salawatulli waslamu caleyh say ku gaadhaysa way gaadhayo qaabkay ku gaadhaysa xadiid kale lagu cadiyay xadiid cabdullahi bin mascuud uu warinay imaam axmed soo saaray nasaa xaakim iyo keyrkiina way ku saxixiyeen saxiixujaami saqiir buu albaanina ku saxiixiyey xadiidkaas xadiidkaasi wuxuu leeyahay oo nabigu odhanayo salawatulli wasalaamu caleyh ina lilahi malaa'ikatan sayaaxiin fi lard yuballiquunii min ummatii assalaam ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig dhulka ku wareegay iska wareeg malaaigtaasoo ummadayda salaamta i salaamaysa iga soo gaadsiinaysa wax alla wixii ummaddu salaam ay nabiga salaamaysa iyo salligay salliyayso malaaigtaasoo qaadayso nabiga u geynaysa salawatullah waslamu caleyh marka kay meeshaa ag ka halkan joogaayo waa u siman yihiin halkan halaga salaamo nabiga sal ly sl lakin qabrigayga ha kusoo noqnoqonina ku nabiga salawatullah waslamu caleyh saas macna maxaa yeele qabriga ku noqnoqoshadiisa waa nagi soo marnayo waxaa laga cabsanayaa inuu dadka shirkiyaadku rido oo weyni iyo loo yeesho waficra waana dhacday kutub badan oo kutubta macnaa qoryahan duruqda ah waxaa ku arkaysaa waxay qaarkood ka fadilayaan qabriga nabiga sal alay aslam kacbada wax walba waxay lehin qabriga nabigaa ka fadilay iyo qubada wafi lqubati alkhadraai daaha nabiyuna qubadaas iyo nabiga qabrigiisa ayaa kacbada ka fatay badan bay qaarkood dhaha waxaad u kala saara kacbada qabrigaa ka fadilba ma aha nebiga nebiga inuu kacbada iyo qeyrkeedba ka fadli badaya shaki kuma jiro laakiin waa carada meesha taabda iyo qabriga nabiga ku jira salawatullahi waslamu aleyh saas saas daraadeed baa dadka in badan oo kamid a caamada iyo dadka jahiliinta ah markay xajka u socdaan xajkaba in badan oo kamid a waxaaba kala weynba qabriga nebiga salawatullahi waslamu aleyh culimaana dadka qaarkaas kusoo jiinayso yani waxa wey madiine in lagu hormaro oo qabrigii labsado marna qabriga laga imaanin oo ilaa aakhiri masaajidka nabiga soo siyaaro salawatullahi waslamu aleyh culimada islaamku waxay diidayaan xataa inaad u qaban qaadato i diyaargarowdo oo sahay u qaadato oo aw u radato ama aad diyaarad u raacdo oo baabuur u qaadato qabrigii nabigaa soo diyaaranaya salawatullah waslamu safarigaa ugashaan muslimiin maxaa yeelay nabigu sal alay slam waa ka odhanaya laa tusaddu rixaalu ilaa ilaa alaatati masaajid cibaado sideedoo meel cibaado loo aadi karo saddexdaa masjid baa ka jira oo macnaha loo raran karo oo gaadiid loo qaadan karo sahay loo qaadan karo safar loo geli kara saddexdaa masjid baa jira xarabka masaajidka madiina iyo masaajidka ku yaala baytulmaqdis masjidulaqsa saddexdaa masjidba meel kaloo cibaada loo aadi karo loo aadi karo markaa le macnaha loo safri karo oo sahay loo qaadan karo saas marka xadiidka odhanaya laa tushaddu rixaalu masaajida basa gooni kuma xataa saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxay jireen cabdullahi ibn cumar iyo ragle buurtii la odhan jiray buur siinaa nabiyullaahi muusa loogu waxyooday ayaa ragga qaarkii aaday markaasa waxaa ka warheelay ibnu cumar iyo rag ka warhelay way u maxaad loogu diidaysaan marka layihi waxay u daliishadeen xadiidkan ah laa tushadu rixaalu ilaa ilaa salaatati masaajid marka masaajid keliya gooni kuma ahee fahamka saxaabadu suu kutusayo meel walba cibaado loo aado wado loogu rabta macna saas daraadeed saas daraadeed ayaan la ogolayn masaajid yani qabrigii nebigaan soo siyaaranaya in aad safar u gasho oo sahad u qaadato u qaban qaadato saas lama ogola laakiin haddaad madiina tagto war masaajidkii nabiga salawatulli wasalaamu aleyh ku yaarato nabigana soo salaam salawatulli waslamu aleyh saas saxaabada saas samayn jira cabdullahi ibn cumar markuu tago nabiga qabrigiisa intuu agtago wuxuu odhan jiray assalaamu calayka ya rasuul allah assalaamu calayka ya abaa bakrin assalaamu calayka ya cumar assalaamu calayka ya abakar saasuu odhan jiray maca marka soo salaam markaad salaanta kadibna kasoo wari kasoo kag maca saas wey saad meesha tagtaan meelaha ka dhacay wadayaadaysaan maca iyagoo aada loo waajibinahayo oo dadka laga celinayo haddana waxaad la yaabeysaa dadku meeshaasi wadutuwan yihiin oo gacmaha kuruga istaagaya waa ku fuucsan yihiin oo qabrigaa lagu jeedaa qiblada inta laga jeesado bal shaahadtu waxaan macnaha waxa weeyaan aan indhaha saaray mid intuu ka jeesaday kacbadii salaadii la aaday macnaha waxa wey qabriga la aaday salaadii wuxuu la jeedsaday qabriga ula jeedsaday nin askari aan meesha taagay oo kiibaa intuu qabtay buu sii jeedayy isagoo macnaha salaadii ku jira intuu saa u qabtay buu xagga qiblada u jeeday saas marka dadka jahligaa digis jaarigana waxaa ugu sii kabagelinayay dad culimo sheeganaya ugu sii kabagelinaya macna qaala rasul wuxu laa tajcalu hayeelina buyuutakum guryihiina haka dhigina qubuuran xabaala ka dhigino dadka haku xabaalin ama meehe sida xabaalahoo kale haka dhigino salaada ha u diidina salaada ku tukada ayna guriga salaada weyna weysaayo barako badan bay leedahay shayaadiintana wata ilaali wala tajcalu haka dhigina qabri qabrigayga ciidan mid lagu soo laalaato oo ha ka dhiganina inaad kusoo noqnoqotaan wasalluu calayhi igusa salliya meel alle meeshaad joogtaanba salawatullah wasalaamu calayh fa ina salaatakum salaadiina tabluqnii way soo gaaraysaa xaysu kuntu meel alle meeshaad tihiin rawahu daawuud baa wariya biisnaadin xasanin ruwaadu xadiidka ruwaadiisuna siqaatun farigu ugu wada xusan yahay wa can bn xusayni caliyi bn xusayn ibnu cali bn abi aalib oo anigana ka sheegayna zaynulcaabidiin annahu ra-a wuxuu arkay nin buu arkay oo yejiu imaanaya ilaa furjatin meel banaan meel yaraha yani waxa wey yaro banaano sida daliishad ahaan oo kalea meeshaasoo kaalan hayo cinda qabri nabiy sal ala sl nabiga qabrigiisa agtiisa ahay fayadkulu fiiha markaasuu meeshaa soo gelaya fayadcu markaasuu halkaa ilaahay ku bareeya fanahahu wuu cali bn xusein baa usiiyey waa nabiga salawatuli waslamu aleyh awowgii faatima dhashay faatima yani cali bn abi aalib xuseyn ibn cali baa dhalay oo nabiga awowgii gabadhiisii faafuru ka farcamay saas maana marka isagoo saas oo aalu baydkii ah yuu haddana u diidan yahay dadka leeyahay ruuxaa qabriga usii dhudhuumanahayo oo meeshaa sii gelahayo qabriga agtiisa ilahay inuu ku baryo doonayo nabiga qabrigiisa wey yuu diidan yahay uu leeyahay maya jadaa buu leeyahay wa qaala markaasaa wuxuu yihi cali bnu xuseyn ana alxadiisukum maan idiin sheega buu xadiisan xadiis miyaana idiin sheegay xadiiskaasu samictu aan ka maqlay min abi aabahay xusein ibni cali waay can jaddi isaguna awowgii buu ka maqlay cali bn abi aalib can rasuulilahi sal alay waslam calina wuxuu ka maqlay rasuulkuu ka maqlay qaala rasuulku sal alay slam wuxuu ole ayuu maqlay laa tattakiduu ha ka dhigina qabri qabrigeyga ciidan mid aada kusoo soo laalaabataan ha ka dhiganina sida ciidii oo kaleo sanawiyan iyo bil iyo saasoo kale aada ugu timaadaan maca walaa buyuutakum guryihiinana ha ka dhigina qubuuran qabriya ha ka dhigina wasalluu calayhi igu salliya fa ina tasliimakum salaamtiina ad isalaamaysaani yabluqunii buu isoo gaarayaa ayna kuntum meel alle meeshaasiin rawaahu soo wariyey silmukhtaara ayuu ku wariyey mukhtaaradaas macnaha adiya almaqdasi waay diyaa almaqdasi ayaa iskale ninka la yidhahdo mukhtaarada waa kitaab magaciisa kitaabkaasuu ku wariyey maqdasi xadiidku waa saxiixi lishawaahidi sidoo kale shawaahiduu leeyahay isagu waa saxiixul xadiis kale umaqaad ka caysa sita waa saxiix saas xadiiskii horeba isku macno yihiino ma kala duwanaa saas waxa uu leeyahay uu kasoo gurinay imaam malik raximah llahu tacala waxaa laga soo guuriya isaga wuxuu ahaa mugtahay mufti lmadiinu ahaan jiri waa ninka la laa yuftaa wamalikum fi lmadiina yani madiina cilmigii taarikunta ninka dhaxlay buu ahaa sheikhu shaaficina waa ahaa dadka imaamu maalik wuxuu u diidi jiray qabriga nabiga salawatulli wasalaamu calayhi aada buu ga hor istaagi jiray wuxuu fatwoon jiray salaada wax ka badan inaan lala tegin xataa ruuxu markuu meeshaasada uu ducaysanayo jublada ha ujeefin gooni salaamta hadduu saa u salaamanayo sii taagnaanayn ha ka dhaqaaqo saasuu odhan jiray imaam maalik imaamu daar ilhijra madiine sheekeedii weye sarkaaficina sheekiisana ma ah arrinkaana saxaabada ayuu iyo taabiciinta ayuu kasoo jeedaa ma saas weye qasadkaa marka qabriga nabiga loo qasaya salawatuli wasalaamu calayhi waa masale sharcigu uusan ogolayn oo nabigu diiday salawatulli wasalaamu calayh oo aan marnaba sina loo ogolayn waxay xikaayaadka ay sufiyadu sheegi jireen waxaa kamid ah waxay yidhahdaan sheekh baa tegey bay markaasuu qabriga nabiga tegey salawatulli wasalaamu calayh qabrigii markuu tegey ayaa qabriga waagigiisibaa u diiday inuu qabriga salaamo yani inuu soo taabtaa loo diiday isagoo markaa lagu eedeynayo afrikaan dukaan baa tahayo sidaa daraaddeed laguma ogola meesha marka meeshaas loo diiday ayuu marka bayt ficlu qaaday waysun jaa-aka mustabiisan famudlagu yadaka lfiraadi weys oo gargaar kaa rabaa ku yimid nebiyow celidiina laga celihi gacanta usoo taag saasuu leey markaasaa nebigu sal alay slam qabrigiibaa waxaa kasoo baxay gacan eer oo cad gacantiibu intuu afka gashaday waa laga kala intuu afka gasho si u nuugayo u nuugayo iyo macnaha qawlamada wuxuu kasii daayay cumbo sidii macnaa waxa wey ilmo naas nuugahay oo kale waraasaata xawlama jiraa wax ka jira marka ayib fiihi masaa'il masaa'il badan baa masaa'il dhowraa ka jirto laga faa'iidaysanaya ba alula masalada koowaad waxa weeye tafsiiru aayati baraaca aayadda bara kusoo arorta la fasiro la yani aayadda ugu horeysa wey baabka laqad jaakum rasuulu min anfusikum athaaniyatu masalada labaad waxa weye ibxaaduhu nabiga fogeyntiisa ummatu ummadiisa uu fogeeyey caanil ximaa seegaha ayuu ka fogeeyey sohdinta wey lacag aayatibcdi fogeynida ugu ugu saraysa fogeyn cirka ugu dambeeyu nabigu ummadda ka fogeeye seeraha shirkiga yani waxaa loola jirtoonaha iyo eriyadaa ka dhow dhawaad kortiya nabigu sal ly slam qabriga ayaan loo soo dhawaan oo qubuurta yaan la tegin oo yaana agteeda xataa ilaahay lagu caabudin wax kale iska bataay nebigu salawatulli waslamu alay slam kama taxaday hadduu qabrigiisii tusaale ka dhigayna qabri kale oo dhan soo kama taxaday intuu qabrigiisa nebigu ugu soo tusaale qaado salawatulli waslamu aleyh waxaa ka mid a yani weysha gawraca dib ugaa ku quskaasay haddii qabrigii nebiga sal alay slam sidaa uu uga digayay qabri nin kale maxaad moodaa marka asaalidatuma salada saddexaad waxa weeye dikru xirqihi dadaalkiisii oo la sheego calayna nabiga dusheena uu ku dadaalay wa iyo nabigu sal alay slam sidii inoogu turayay wa raxmati iyo naxariis ra'sada iyo raxmada waxaa u dhexeeya ra'sadu way ka xeel dheer tahay raxmada ra'sadaa ka xeel dheer ra'sadu waa naxariista mideeda xeesha dheer balayda macna araabicata masalada afraadi waxa weye nahyu reebitaankiisa nabigu reebay sal lay slam can ziyaarati qabrihi qabrigiisa in la ziyaaro calaa wajhin maqsuud si gooniya in loo diyaariyo sidaa gooniya macnaha ziyaaro guud ma diido salawatulli wasalaamu caleyh oo ninkii madiine degan qabriga nabiga inuu soo siyaartaayo waa mudan yahay isagoo macnaha u gelin safar iyo ninka degan inuu soo siyaarto soo salaamo nabiga salawatulli wasalaamu caleyh waa mudan yahay isagoona caado ka dhiganayn oo kusoo laalaabanayo midda la diidan yahay waa ziyaarada soo laalaabashada faraha badan ay ku jirto ee wakti laga dhiganahaye waktigiibaa gaadhay baa waktigiibaa gaadhay lale taasaa la diidan laakiin in lasoo siyaarto soo saraabo adoo safar u gelin ama meeshaaba socoto kale kutagtoo ganacsi waad u tagto ama masaajidka nabiga iyo aasaartii waad soo booqanaysa halkaasoo kale haddaad tagto soo salaab nabiga salawatulli wasalaamu caleyh haddaad sidoo kale degan tahay magaalada madiinana soo salaab nabiga salawatulli wasalaamu caleyh laakiin waxaa la diidan yahay sifada loo diidan loo diyaarto waa sifo kusoo noqnoqosha oo mar walba la yimaado iyo ama leeyahay inaad safar iyo socdaal u gashamaa maca iyadoo ana ziyaaratahu nabiga qabrigiisoo la ziyaartaayo min afdal acmaal acmaasha kuwa ugu fad badan iyadoo haddana ka mid ah. ayuu haddana nabigu sal lay slam wejigaa gooniya kusoo noqnoqoshada yuu u diiday min afdal acmaal waay maxaa yl nabiga salaamtiisa hortiisa isagoo lasoo salaamay salafkiina ridwan ullahi waa sunno midda kale qubuurta oo lasoo siyaarto waa sunno faa-iidadii laga faa-iidayey ama faa-iida dheeraana laga heli ama iyada lafteedii waa laga heli faaidadii kale laga faaidayey oo inay qalbiga liso oo indhaha ka imaysiso ila airi aakara ka xusiso faaiidadaas waa ku jirta marka intaa waxaa dheer xaq dheeraadu ummadda kuleeyahay nabigu salawatulli waslamu aleyh saas oo umadii dadka kale ulama tinna marka qabrigiisa lasoo siyaasahay iyadoo acmaasha ugu fadli badan tahay ayuu haddana nabigu sal alay wasalam qaabka qaabka ee kusoo noqoshada ama in safar loo galaa socdaal in lagu galaa qaabka noocaasoo kalu nabigu yiri sal alay wasalam alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye nahyu nabiga reebitaankiisa can iliktaari badsashada uu reebay min asiyaarati siyaaradiisa in la badsado siyaarada in la badsado nabigu reebay salawatullah waslam aley lagu soo noqnoqdo asaabicatu masalada toddobaad saadisatu midda lixaadi waxa weeye xasuu nabiga boorintiisa ummadda uu ku booriyey cala naafilati sunayti fi beyti beyti in lagu sunaysto salawaatullahi wasalaamu calayh ayuu macnaha ku booriyey oo ku tirtirsiiyey salaadaha wixii qaarkood laga soo raba taraawiixda iyo sida culimadu sheegayaan masaajidka ku qasbana jamaacada weliba in lagu tukado asaabicatu midda toddobaad waxa weeye annahu mutaqarrirun waxaa sugan cindahum agtooda saxaabada agtooda waxaa sugnaa oy horay u yaqaaneen annahu laa yusallaa inaan la tukanaynin bilmaqbarati qabri inaan lagu tukanayn saas daraaddeed guryihii markuu damcay uu yidhaahdo war guryaha ku tukada guryihiina oo kale haka dhigin qubuurta xukunkeeda yaqaaneen w inaan lagu tukanin man oo salaadna lala aadin asaaminatu midda sideedaad waxa weeye tacliiluhu nabiga cilayntiisa dalika arrinkaa wuxuu ku cileeyey qabriga ciid ha ka dhiganina muxuu ku cileeyey wuxuu ku cileeyey biana salaata rajuli ruuxa salaadiisa yani ducadou nabigu u duceeya laga wadaa salaata rajuli ninka ducadiisa wa salaamuhu iyo nabadgeliyo weydiintiisa caleyhi nabiga uu nabadgeliyo iyo naxariis ilaahay u weydiiyaay yabluqhu arrinkaa nabiga inuu gaarayu sheegay salawatullah waslamu caleyh wain bacuda ninkaasi haba fogaade maxaa qabrigaada u yimaada maxaa kasoo dooni meel kastoo joogtaba nabiga salaam salawatullah waslamu caleyh oo ku salli oo u duceeyo markaa hadalkiisa maqashaba magaciisa markaad maqashaba nabiga salawatullah waslamu aleyh ku salli waa lagaa gaadhsiin ballantaasi meel wa maxaa marka isu lugeyna suba dhibi saasa macnaa waxa weyna leey falaa xaajata wax dana marka ma jirto ilaa maa shay dan falaa xaajata wax baahiya marka looma qabo ilaa maa shay baahi looma qabo yatawahamuhu ay ismoodsiinayaan man araada cidda damcay oo doonaya alqurba dhawaasho ninka marka qabriga inuu ka agdhawaado doonayahay ee qabriga kusii socdaay wuxuu ismoodsiinaya qalbigiisa ku jiraay looma baahnaba oo qabriga nebiga uga agdhawaa dhawow ah socodkaa iyo dhibkaa iyo looma baahnaba meeshaada adoo jooga ku salaan way gaariya macasar ataasicatu axaadiis waxaa jira mawduuca oo aan asixin oo ka ugu yar oo daciif jiddan ay ahay haddii kale ay mawduucaad oo nabiga lagu been abuurtay salawatullhi wasalaamu caleyh muxadisiinta o dhanna saasay isku waafaqsan yihin axaadiistaas waxaa daliishada qolyahan dariiqooyinkaana waa axaadiista ay qabriga nabiga ku fadilaan oo waxaa kamid a ah masala waxay yidhahdaan nabigu wuxu yuri sal lay slam man zaaranii bacda mawtii fakaanamaa zaaranii fii xayaati man zaaranii bacda mawtii faqad daminku lahu ljanna ninkii isoo siyaarto o ii yimaado geeridayda kadib sallaan u ballan qaaday ninkii isoo siyaarta markaan geeriyooday kadib isagoo intaan noolaa isoo siyaartoo kalu ka dhigan yahay waxaasoo naxaadiista noocaasa ah, hal mid kama arka ah. waa wada baatil iyo wada mawduuc iyo wada daciif laakiin waxaa nasiibxumaa daciif iyo mawduuciyaaba kuu garan bood suufiyamay kuu garan kuu garan maayo wax adaii qaala rasuululahi la yidhaahdo oo dhan iyaga waa qaala rasuululahi kuy ama yahuudi ha tidhaahdo ama munaafaqa kasoo fulo amarkiisu nabigu ku bilaawtay ha yidhaahdo qaala rasuululahi ila xadiidku iyaga u yahay macna sidaas assaabicatu midda sagaalaad waxa weye kownuhu nabiga ahaanshihiisa uu fi lbarzaki barzaka dhexdeeda nolosha barzaka dhexdeeda marka uu yahay sucradu mid loo bandhigaya weye kownuhu nabiga ahaanshihiisa salawatullhi wasalaamu caleyh fi noloshaas dhexdeeda sucradu uu yahay mid loo bandhigayo acmaalu ummati ummadiisa acmaasheeda loo bandhigaya fi salaati wasalaami caleyh salaada la xariisnimadiisiga iyo salaadka la salaamaya camalka noocaas ummadiisu ay samaynayso nolosha barzakha ayaa loogu bandhigaya barzakha waxaa la yidhahda waa nolosha aakharo iyo nolosha adduun nolosha udhaxayso waa nolosha qabriga nolosha qabriga xayaatulbarzakh la yidhahda nolosha noocaasi marka dadka qubuurta ku jira ay nool yihiin iyo barwaaqada ay ku haystaan qaarkood iyo ciqaabta qaarkood ay ka ciqaaban yihiin waa waxaynaan fahmi karin waxaynaan fahmi karin nolosha marka isagoo halkaa ku jira qabrigiisa ayaa nabiga haddana lagu gaadsiinaya salawatuli waslamu aleyh salaanteena iyo naxariis weydiin iyo ducadaan u ducaynayno halkaasa ugu tegi macna wallahu aclam wsal allah waslm ala nabiyina muxamadi wala alihi wasaxbihi ajmaciin يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وباب يهي ما جاء وحي يمد أي باب يهي وكيم أن بعض هذه الأمة ومدى قارتين يعبد إنه عابد inuu caabudi doono alawhaana ilaahay cid aan ahayn inuu caabudi doono macnaha baabka sheekhu wuxuu ku muujinayaa wixii adilo ah oo kaga hadlayaa wixii adilo ah ee kusoo arooray inay ummaddan qaar ka mid ah ay ridoobi doonaan oo islaamka ka laaban doonaan oy caabudi doonaan sanamiyadii iyo wax alashii ilaahay keyrkii la caabudo maxaa yeele wasanka waan soo sheegnay waxaan nihi wax walboo ilaahay kasoo horo la caabudo wasan baa la yidhahda taasu marka adiladeeda ku keeni doonaa waxuu ku radinayaa niman sheegay inaysan ummadda bacda bicati rasuuli sal lay slam nabiga soo saaridiisa kadib iyo markay rumaysay kadib wax dambo ka ridoobi ama gaalnimo ku laaban inaysan jirin shirkina uusan ka dhece karin oo ay ummaddu macsuumo tahay hadalka noocaas oo kale a dad sheegtay buu ku radinaya macnaha macnaha dadkan qubuuraha dadka ku xidheeye in ilaahay keyrkii loo yeedho la baryo dadka ku xidhay markii la yidhaahdo adiladii kusoo arortay shirkiga marka loo soo daliidayo ayaa waxay odhanayaan ummadda nabiga sal lla alay slam shirki ba kama dhaco shirkiba iyo macnaa waxa wey ridaba kama dhacdo taasuu marka waxa weyaan doonaya inuu kaga jawaabo inuu ummadda qaarkood gaaloodi nabigaaba sheegay salawatullahi wasalaamu caleyh baabu maa jaa wixii ku yimid ayuu baabu yahay ee daliil ah ana bacda hadihi alumma ummaddan qaarkeed yacbudu inuu caabudi alawtaana sanamyada inuu caabudi doono ama qubuurta ama awliyada ama malaa'igta ama cid uun macnaa wax kasta ilahi ka soo hadhay subxana wa tacala ayb bacdiga wuxuu uga cabiray ummadda kulligeed wada laaban mayso awsaanna caabudi mayso maxaa yeele waxaa ka mid a afaa'if almansuura koox ilaahay u gargaaray subxaana watacaala oo la garab taagan yahay oo xaqa ku sugan ayaa mar walba tiri doonta macna wa qowlihi tacaala ilaahay odhahdiisuu baabu yahay uu yihi alam tara ila aladiina uutuu nminuuna biljibti waaabuut ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ألم ترى وما أركت بلد وما أجد أما ما أركت إلى الذين قوي أوتوا لسي نصيبا قيد من الكتاب كتاب تحديث لغسي يؤمنون على أيهم قوار رمين بالجبت سحرك يكاهنك iyo sanamkay rumaynayaan waaaquut wax walba wax walba xaddiisii la dhaafiyeyna iyagoo rumaynaya soo ma aragtid wayaquuluuna iyagoo leh sooma ma aragtid liladiina ku iyagoo ku leh kafaruu gaaloobay haa-ulaa'i kuwan gaaloobay ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwii bay ka hanuun badan yihiin oo ka toosan yihiin aamanuu rumeeyey sabiilan xagga jidka sid ahaan qoladana toosan ayagoo saalix soomaad aragni hay-adda waxay kusoo degtay baa leeyahy ehm, ninkii la ohan jira xiyey ibni asfab iyo kacab ibni ashraf odayaal ree yahuudeed ah yaa magaalada maka tegay markay maka tageen oo reer quraysheed odayaashoodiis arkeen xilligaana waa xilliga nebiga salawatulli wasalaamu caleyh dacwadiisa ay bilowga ahaydo waxaa taagan yacni buuq u fara badan baa taagan markaasaa qoladii baa weydiisay ree maka maadaama yahuudda ay u haysteen culimo iyo niman ahlulkitaab ah su-aal bay usoo jeedeen waxay yidhaahdeen niman yahu idinkaa ahlulkitaab ahaa oo idinkaa culimo ahaa oo idinkaa kitaabkii towreed ahaa yani yaqaanay annagu dadkaas waxaanu iska nahay maaragtay aan kitaab hora haysanin marka annagiyo ninkan bal noo kala garqaadoo kaanaga gardaran kaanaga naga khaldan ma annagaa khaldan mise isagaa khaldan markaasay dhaheen maxaad samaysaan muxuusa sameeyaa waxay yidhahdeen anagu qaraabadan xidhiirinaa yani dadkaan marti qaadnaa waxaanu macnaha wax weyaan waanu u baraxnaa oo caanaan biyo ugu baraxnaa dadka macnaha wax weyaan la xidhay baanu sii daynaa ujeeda xujaydaan waraabinaa intaasoo dhan baanu qabanaa maxamed soomaa waa qaraabo goydkii tolkiibuu la dagaalamay awowyadiibuu la dagaalamay waa dayro waa kan wax kasbay aqriya markaas waa haday saas tahay idinkaa ka fadli badan idinkaa ka fadli badan idinkaa ka fiican oo ka toosan waa yahuud aayadunu marka ilahi subxana watacala ku dhaleecaynaya qoladii kitaabka qaar kamida la siiyey oo yahuud ah soo ma aragtid ayagoo rumaynaya jibtiga iyo faaquudka jibtigu waxaa laleeyahay waxaa lagu fasiraya dhowr macnaba waa lagu fasiraa laakiin waxaad tidhaahdaa waa sixirka iyo sanamka iyo kaahinka yinka waxyaalaha soo socda ka waramo wey intaba way soo gelayaan jibsiga baaquudkana waa inagii soo marnay wax walba waxaa la yidhaahdaa xaddiisii la tillaabiyo oo ama macbuud ah matbuuc ah ama mutaac ah macbuud ah sida sanamka oo kale matbuuca ah sida culimada aan sharciga ku soconin oo kale oo baadilka lagu raacsanyay mutaac ah sida madaxda oo kale yani saasaa la yidhahdaa macnaha baabuuska wax walba xaddiisa la tilaabiyaa la yidhahda soo ma aragtid baa marka le iyagoo waxaa rumaynaya sixirkiibay rumayn shaydaankiibay rumayn baabuuskiibay rumaynayaan haddana kuwii gaalada ahay inay gaalo yihiin ay ogaayeen oo reer qureysheed ah ayaa waxay leeyihiin kuwanaa waxay ka toosan yihiin oo ka hagaagsan yihiin xagga jidka nebi maxamed salawatullhi wasalaamu calayhi iyo atbaacdii ayagoo haddana og inuu nebi ilaaha yahay kitaabka lagu soo dejiyey inuu kitaab ilaahay xagga ilahay ka yimi ayaa waxay ka fadilayaan mushrikiintii carbeed iyo quraysh iyo mabda-oodii baatilkaabay ka fadileen maana sooma aragtid baleen nabiga salawatullah wasalam caleyh alam tara sooma aragtid ah, ma ogid ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban gabal iyo qeyb min alkitaabi kitaabka ka mid a ah, ama min alkitaabi laga siiyey kitaabka laga siiyey waa kitaabkii tawreed ah qaar lama siinin oo qaar waxaa loogu diiday dambiye ay galeen yuminuuna xaal ay rumaynayaan soo ma aragtid biljibti sixirka iyo sanamka iyo yani kaahinka ayagoo rumaynaya wataaquuti iyo wax walba xaggiisa la tilaabiyey waama wadaad la raacsan yahayoo baatil lagu raacsan yahay ama nin madaxoo la raacsan yahayoo baatil lagu raacsan yahay ama ma ahee sanam iyo qabri iyo meyd la-ada wayaquuluuna iyagoo odhanaya soo maaragtid liladiina kuwii bay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay haaulaai kuwan kuwan gaaloobay bay tilmaamayaan haaulaai kuwan ayaa ahdaa ka toosan min aladiina kuwiibay ka toosnaan badan yihiin aamanuu rumeeyey sabiilan xagga jid jid ahaan yani idinkaa ka diinfiican idinkaa ka mabdaas yani idinkaa ka quman saasay ku odhanayaan macna waxaynu kasoo hadlaynay baabku wuxuu ahaa ummadda qaarkeed inay caabudi doonto wasan qaar ummaddan ka mid aayadduna waxay tilmaamaysaa yahuud inay jibti iyo daaquud rumeeyeen gaaladana ay ka hormariyeen oy ka fadileen nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh maxalushaahidka xaggee ku jira marka xaggee laga deliishanaya deliishiga aayaddan la deliishado macnaha loo deliishado sheekhu uu doonayo ma muuqanayo ilaa xadiidka lagu daro xadiidka soo socda xadiidka imaan doona ilaa lagu daro marka xadiiskii aayadda la israaciya ayuu soo baxaya marka wejiga uu ka daliishanay oo xadiis baa inoo imaan doono nabigu leh salawatullah wasalaamu calayh wax walba oo yahuud iyo nasaara samaysay waad samayn doontaa xadiiska markaad marka soo qaado aayadana akrido yahuud iyo nasaara suxirka way rumeeyeen asnaamtana waa caabudeen yani waxa wey kaahinta iyo gaablowgana waa caabudeen wax walboo ilahay xaggiisa la tilaabiyena waa caabudeen dadkii ahlulbaatilka ana way xigsadeen oo dadkii alxiq aabay ku xigsadeen intaaba waad samayn doontaan intaaba oo gaalnimo oo yahuudi ku kacday idinkuna waad ku kici doontaan sida xadiidka nabigu tilmaami doono salawatulli waslamu caleyh marka ummadda qaar ka mida inay yahuudoo kale noqon doonto oo dhaqankii yahuudeed samayn doonto xadiidkaa muujinaya dhaqankii yahuudeedna maxaa ka mid a aliimaanu biljibsi waaaquut saasaa ka mid a marka ummadda waxaa laga heli doonaa dad jibsiga iyo daaquudka rumeeya saas halkaasu ka dalishanay wa qowli ilaahi tacaala buu baabuu yahay ilaahay odhahda uu yidhi qul waxaad tidhahdaa nebiyow hal unabi'ukum ma idiin sheegaa bisharin wax ka shar badan min daalika kaa aada sheegteen masuubatan xagga abaalmarinta cinda allahi ilahay agtiisa kaa aada nabiga salawatulli waslamu caleyh saxaabadiisa ku eedeynaysaan mid ka shar badan xagga abaal ahaan ilaahay agtii ma idiin sheegaan huwa kaas kaa ka shar badani waxa weeye man lacanahu allaahu waaciduu ciduu alla lacnaday oo waqadiba calayhi u cadhooday oo wajacala uu yeelay minhum xaggooda alqiradata danyaro iyo walkhanaasiira doofaaro oo wacabada caabuday adaaquuta wax walbo ilaah wax walbo xaddiisii la tilaabiyo caabuday waxay ahayd baan leeyahay waxay yidhaahdeen nimanka reyhude nabiga salawatulli wasalaamu calayhi saxaabadiisa waxay ku yidhahdeen lam nara ahla diinin aqala xadan fi dunya waalaakhirati minkum walaa diinan shara min diinikum weligana dad idinka nasiib daran aakhariya adduuntoona dad idinka nasiib xun weligana maa la arag weliganana dad idinka diin xun oo diintiinu diin ay dad idinka diin xunoo idinka shar badan weligana maana maqal mana aanaan arag mana aanaan urinin bay dhahay markaasaa ayadan soo degay waxaa lagu yidhi ma idiin sheegaa waxaa tidhaa nebigow ma idiin sheegaa wax ka shar badan ka shar badan taad sheegaysaan laba shar ma jiro oo labada shay ee yani laysga rabdhigaya waxa waa nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh iyo diintu lamid iyo saxaabadiisu waa dhinac dhinacna waa yahuud marka labadooda midna waa shar midna shar kuma jiro bisharintaasi marka afcalu tafdiil oo calaa baabihi ama ah laba shar meesha kuma wada jiraan ee waxa weeyaan yani qolada sharku ku jira maydin sheegnaa qul hal unabbiukum ma idin waramaadhe bisharin min daalika kaa wax ka shar ka shar badan oo idinka ah yani waxa weyaan kuwaad sheegeysaan oo nebiga saxaabadiisa ah kuwa ka shar badan laydin sheegnaa masuubatan xagga abaalmarinta cinda allahi ilah agtiisa yani abaalka ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin kuwa ku shar badan ma idiin sheegnaa haawe hab laydin sheegi marka laydin sheegi huwa kaasi sharka ka badanay abaalgudka ilaahay agtiisa u yaalaayay ku shar badan man lacanahu allahu waa ciduu ilaahay lacnaday oo uu u cadooday oo uu daanyeere iyo doofaara ka dhigay oo ilaahay qeybkii caabuday waa kuwa intaasoo tilmaamudyaa iskale yahuud baale ilaahay uu lacnaday calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam ayuu ilahay ku lacnaday subxaana wa tacaala waana u cadhooday ilaahay subxaana wa tacaala salabaad waa la masakhay waa la bedelayo suura bedel buu ilahay ku sameeyey subxaana watacaala doofaariya daayeeraa loo bedelay awoowadoodii hore wey kuwaa waqtigaa nabiga la joogay salawatullah waslamu aleyh xilligiisa joogay hadalka loo jeedinayo awowyaday ka farcamayen qolada doofaarada iyo daayeerada laga dhigay waxay leeyihiin waa qoladii asxaabu sabti nimankii sabtida hadabanina la yihi malay ee khilaafay kuwaa wey fi suurati alacraaf ilahay ku sheegay subxana watacaala qoladaas wey marka yahuud doofaare iyo daayeero qaar loo bedelay baa war awowyadiin baa doofaariya daanyeero loo bedelay oo nooca ahaaye ilaahayna cadhadiisaa idinku dhacday iyo lacnadiise ilaahay keyrkiina waabad caabudeenoo daaquud iyo culimadiina xumayd iyo waxyaalo badanoo xaddiisa aad tilaabteen baa jirtood caabudeen oo xuquuqdii ilahayna aada siiseen bal yaa idinka shar badan subxana watacala saas huwa kaasi man lacanahu llahu waa ciduu ilaahay lacnaday oo waqadiba calayhi uu cadooday oo wajacala uu yeelay minhum xaggooda alqiradata minhum taasi manta ubay noqonaysa maxaa yeele manta ayaa waxaa la yidhahda haddii lafdigeeda la fiiriyana waa mufrad haddii macnaheeda la fiiriyana waa jamc jamc baa loo adeegsan karaa marka man lacanahu allahu mar damiir mufradaa loo celiyay oo lacanahu damiir ku jira marna wajacala minhum islamantay unoqonaysa ayb wajacala minhum wuxuu ka yeelay alkiradata daanyeero iyo walkhanaasiira oo wacabada caabuday adaaquuta daaquutkana caabuday marka daanyaradan iyo doofaaradan hadda joogaan ma aha kuwii reer bani israaiil soo jeeday maaha waa kuwo ka horreeye wey oo ilaahay makhluuqu saa uu abuuray wey hayla nabigeena xadiis baa ka sugan salawatullah waslamu caleyh muslim uu warinay nabiga waxaa la weydiiyey daanyaradan iyo doofaaradan ma dadkii la masakhay ee la bedelay bay ka joogaan nabigu markaasaa nabigu wuxu uri sal ly slam ina allaha lam yuhlik qowman aw qaala lam yamsak qowman fajacala lahum nasla walaa caqiba ilaahi subxaana watacaala ummad ma bedelo oo suuradeedii kama bedelo oo qaab kale uma bedelo oo uu markaa taran u yeelo maba dhacdaba waa la halaagi markaba marka la bedelaba waa la baabi'in macnaha taran iyo macnaha cid ka dambayn iyo cid kasii farcami ma yeelato macnaha markaasa nebigu wuxu uhi sal ly slam waina alkiradata waalkhanaasiira kaanat qabla dalik doofaaradan iyo daanyeeradani ree bani israail waa ka horeeya bedelkii lagu sameeyey maskigii lagu sameeyey manaa saas ayaddan xaggee laga deliishanaya ayaduna ilaa xadiidka soo socda loo geeyo oo loo dumo la fahmi maayo meel sheeku ka delisanay yahuud waxay caabudeen dhaabuud bay caabudeen waxyaalo badan oo ilaahay kasoo soo oo makhluuqaadkiisa ka mid oo ah, xaddiisa ay tilaabiyeen oo caabudeen baa jirta waayo ummaddan qaar ka midana yahuud dhaqankeeda inay qaadan doontana nabigaa inoo sheegay salawatullah waslamu caleyh wabittaali ummadeennan ummadeennan qaar baa macnaha dhaabuud caabudi waa dhacday imisaa dawaaqid caabuda wa qowlihi tacaala uu baabuu yahay qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen buu alla yidhi halabuu adkaaday calaa amrihim nimankii asxaabulkahfiga arrinkooda nimankii u adkaaday ayaa waxay yidhaahdeen lanatakidanna wallaahi inaanu ka dhigani oonu samaysani calayhim dushooda masjidan meelaan ku cibaadaysa inaanu ka dhiganayna macnaa ayaddu waxay ka hadlaysay qisadii nimankii asxaabulkahfi suuratulkahfi ilahi uu kaga hadlay subxana watacaala nimankii dhallinyarada ahaye intay hijiroodeen godka galay godkaa muddo ku jiray ilahay halkan ku noolaysa subxaana watacaala saddex boqol iyo sagaal sano halkaa ku jiray nimankii markii laga war helay qisadu qur-aankaa faahfaahiyey ayaa dadkii marka godkii markii la tegay yaa laisku khilaafay marka maxaan samaynaa waxaa marka u adkaaday oo arinkooda u xoog batay qolo tidhi qabrigooda iyo xabaalahooda dushooda waxaan ka dhiganaynaa meelaan ku cibaadaysa waa arrintii nabigu ku lacnaday salawatullah waslamu lacana allahu alyahuuda waalnasaara ittakaduu qubuura ambiyaaihim masaajida yani meelay qubuurtii iyo xabaalihii dadka saalixiinta iyo nebiyada ayay meelahay ku cibaadaystaan marka kuwa u adkaaday waxa weye waa madaxdii waagaa joogtay madaxdii dowladda ayaa arinkii u adkaaday markii lagu murmay qaabkii godka loogu talin lahaa ayagaa marka go-aankii kama dambaystaa qaatay oo dadka intiisii kale uga xoog batay markaas iyaguna waxay guddoomiyeen in la dhiso meel lagu cibaadaysana laga dhiga macnaha maxlushahidku muxuu yahay marka ummaddaasi ama yahuud ha noqoto ama nasaaro ha noqotee inay ummadihii hore yahuud iyo nasaaro ay qubuurtii xabaalaha dushooda masaajid ka dhisteen ayay aayadda sheegay taa inaan ku raaci doonno ummadeena qaar kamida ah, kaga dayan doontana xadiiska nabiga soo socdaa sheegi salawatullah waslamu caleyh marka sidaas inay ummadda qaarkood xabaalaha geli doonto oy xabaalaha aadi doonaan oy halkaa wax ka raadsan doonaan oy codsiyo u geysan doonaan oo dadka qubuurta ku jira caabudi doonaan ayay aayaddu tilmaamaysaa marka xadiidka loo geeyo xadiidka inoo ku socdo maala qaala waxay yihahdeen alladiina kuwii halabuu adkaaday calaa amrihim nimankii dhallinyarada ahaa arinkoodan holadii u adkaatay oo madaxdii markaas jirtay ah ayaa waxay yidhaahdeen lanatakidanna wallaahi inaanu samaysanin calayhim dushooda masjidan meelaan ku cibaadaysanaanu ka samaysanayno can abi saciidin radi allahu canhu abi saciid waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yihi latastabicunna walle inaad raaci doontaan sanana man dad jidadkooda dadkaasoo kaana ahaa qablakum hortiin ummadihii idinka horreeyey jidkooda walle waad mari doontaanoo waad qaadi doontaan xadwa alqudati bilqudda ay muxaadiina xaalo aada la siman tihiin xadwa alqudati baarintu siday ula siman tahay oo kale bilqudati baarinta kale sida labada baarimood ee leebku ay isugu jar go-an yihiin isugu jaan go-an yihiin oo kale saasoo kalaad ugula sinaan doontaa bu nabig sal xataa low dakaluu xataa haddii ay galaan juxra dabbin maansalugaleys yani godkeed la dakaltumuuhu waad ka dabagelaysaan idinkuna waa idin gelaysa qaaluu waxaa ya rasuul allah rasuulka ilaahay alyahuuda wanasaara atacni lyahuuda wanasaara ma yahuud iyo nasaaraad ka wadaa qaala nabigu xuri sal ly slam faman yaa kale yani faman faman hum hayru ulaaika way yaa kale oon kuwa ahayn fa kuwa uun ma ah macnaha saas wey xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa in oo weliba nebigu ku dhaartay salawatullahi wasalaamu caleyh waa waxyaalaha haybiga ah ee nebigeenu sii sheegay intayna dhicin nebinimadiisana waxyaalaha kutusay ka mid tahay yani waxaad raaci doontaan mari doontaan buu nabig sal lay slam ummadihii idinka horreeyey jidadkay mareen jidadka waxaa laga wadaa dhaqamadii iyo mabaadicii iyo inxiraafaadkii iyo khaladaadkii iyo gasaskii iyo dunuubtii ay galeen ayaa jidadka laga wadaa intay mareenba waad mari doontaan weliba ka sokayn maysaane waad kula sinmi doontaan buu nabig salawatulli waslamu caleyh waad kula sinmi doontaan sida baarinta leebku ay labada baarimood u siman yihiinoo isugu shar go-an yihin oo isugu jaan go-an yihin oo u kala dheereen saasoo kalaad ugula kulmi doontamu nabig salawatullah waslamu caleyh xadwa alquzati bilquza quzada waxaa la yihahdaa waa leebka baarintiisa wey leebka marka la baarimeeyo baarimo fara badan baa lagu xidhaa baarimaha lagu xidhaayo waa inay siman yihiin haddii leebka baarimihiisu kala dheer yihiin si fiican uma ganmayo yani baarimo cilliga wax layidhahdo samaynayaayo yani meeshii la doonay ma aadayo macnaa waxa wey meesha ma gaadhay meel saku ku dhacaya macnaa marka siday u siman yihiin oo kaleeto ayaad ula silmi doontaan sidaskaas xunxunay qaadeen qaaditaankooda waad kula silmi doontaa nabiga salawatulli wasalaamu caleyh xataa hadday meel cidhiidhi agalaan oo dadba gelin oo godkaa maanta lugaleydoo kale ah waad ka dabagelaysaa bu nabig sal alay dabbada waxaa la yidhahda maalmaanta lugaleyda u eg waay taqriiban waa ishaada qabiil waay waa isku nooc laakiin midda jasiirada joogta ee waxa wey hadda khaliijkao kale kaas sacuudiga midaan ku aragnay way ka yartahay aada bay u yartahay babada meelahaas waxay taqriiban la eg tahay mulaca waaweyn mulaca waaweyn ee qulka la dhaho yay la egtahay ta way ka weyntaa marka tena way ka weyntaa laakiin say qaabkay u samaysan yihiin aada bay isugu egyihiin sidaas way marka baashaasi dhulka gashaa oo god bay samaysantaa godkeedu waa god xiriiri ah waa godka mulac oo kale waay godkaasoo kale xataa hadday galaan waad ka dabagelaysaa bu nabig sal waa meel xun waa qarmuun yahay waa ciriiri waa madow waa mugdi intaasoo isku darsaday intaasoo xumaan intaasoo xumaana waxa kulansaday hadday sameeyaan oy galaan waadun ka dabagelaysaa bu nabig sal alay wasalam yani xumaanta ugu xun hadday la yimaadaan ummadan qaar ku raaca la waayi maayo qaar kaga dayda la waayi maayo saasuu nabigeenu tilmaamaya salawatullah waslamu caleyh riwaayad kale waxay leedahay oo la taxsiininay muxadisiintu ay taxsiininayeen qaar ka mid a xataa haddii laga helo ahlu kitaabkii yahuud iyo nasaaro qaar hooyadood jidka ugu tegay ummadana waa laga heli bu nabigule salawatulhi waslamu caleyh si cad oo xataa aan yani qarsasho lahayn nin hooyadii ugu tegay haddii yahuud iyo nasaaro ay ku jiraan xataa waa laga heli ummadda saas wey man marka hadday qubuur galeen ummaddan wax qaar gale waa laga heli hadday baaquuda caabudeen waa laga heli hadday macnaha xumaan la yimaadeen waa laga heli hadday ribada cuneen qaar cuna waa laga heli ummadda macnaha hadday ilaahay xumaan ku tilmaameen qaar ilaahay aflagaado ku sameeye waa laga heli ummadda oo aflagaadada ka dhow maxay aflagaadada ka daran inaad tidhahda ilaahay subxaana watacaala meel lama joogo oo sifaadkii waxyaalaha macduulkao kale aada ku sifayso oo tidhaahdo laysa fii khaariji alcaali caalam walaa fii daakili walaa fii kada walaa taxt walaa fooq walaa kada oo ta dhigta waxaan jirin oo kale tilmaamaha waxaa iskale sheega macduumkabaa iskale waxay jirin baan korna jirin hoosna jirin halkana joogin bidigna jirin bidixna jirin waa waxay jirin kaas saa daraadeed buu sheekhu islaam ibnu taymiya wuxuu yihi yani markuu ka hadlay almumasilatu yacbuduuna sanaman waalmucasilatu yacbuduuna wasanan waxaan ujeeda yacbuduuna cadaman nimanka ilaahay sifaadkiisa u diiday ilaa aan jirin bay caabudayaan maxaa yeele wixii jiraayo waa inuu sifo yeesho waxaan jirin baan sifo lahayn kuwa ilaahay subxaana watacaala makhluuqiisa u ekeysiiyeyna waxay caabudayaan buu sanam bay caabudayaan ilaah makhluuq laga dhigay iyo caabudayaan marka aflagaado ka weyn ma jirto ilaahay sifaadkiisoo loo diido yahuudi ilahay bay ku aflagaadootay ummadana qaar ku aflagaadooda waa laga heli bal ilaahay qaar caayayaaba la heli sheeganay soomaali baa laga helay qaar ilaahay cay ula bareeray subxaana watacaala oo nebiyadiisa cay ula bareeray oo macnaha waxa weyaan maarata diintiisa iyo malaaigta cay ula bareeray oo waxaa ku sameeda ku hay ciyaada bilah saas intaas hadday sameeyeenba ummaddan qaar sameeye waa laga heli hadday xuduudda ka yahuud waxaa lagu yaqaanaa xuduudda dadka tabarta daran baa laga ofin jiray inta waaweyne madaxda waa laga cafin jiray ummadana waa laga heli saas wey hadalki ilaahay hadday yahuudi badeshay ummaddan qaar bedelena waa laga heli oo hadalka ilahi subxana watacala leexiyey kitaabkii ilaah hadday meel iska dhigeenoo sixir iyo dhaqamo kale yahuudi qaadatay ummadana waa laga heli soomaanta kulli ma wada taala ummadda wax dhaqankaasi ma wada dhexyaala saas marka wax kastay ku kaceen oo xumaana waa ku kici doontaan qaaluu yaa rasuul allah alyahuud wanasaara waxay ka wadaan saxaabadu marka way yani qolada laga wado qolada laga horeysay ee raaci doono yayihiin ma yahuud iyo nasaaraad ka wadaa nebigow yaa kale buu nabigu salawatullah wasalaamu caleyh iyaga un ma iyaga un baan ujeedaa latattabicunna nabigu sal lay waslam waad raaci doontaan sanana man dadkii dadkood ayaad qaadi doontaan kaana ahaa qablakum hortiin xadwa alqudati ay muxaadiina xaale aada la siman tihiin oo aada sidadkaa kula siman tihiin xadwa alqudati baarintu siday ula siman tahay oo kale bilqudati baarinta kale labada baarnimoodee leebka ku wada yaalla siay u siman yihiin isugu jaan go-an yihiin oo kale xataa low dakhaluu hadday galaan jibra dabbin maase lugunay godkeeda hadday galaan xataa ama mulacda ladakaltumuuhu waad gelaysaan waad ku raacaysaan qaalu waxaa ya rasuula allah rasuulka ilaahay alyahuuda wanasaara waa la nasbin karaa oo atacni alyahuuda wanasaara ma yahuud iyo nasaara ka wada ama alyahuudu wanasaarana waa la dhihi karaayo ahum lyahuud